بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما qال الإmام أbو إسحاq البيrي رحimه الله تعالى في منذومته سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت تدعمك الطعام وعن قريب ستضعم منك ما فيها ضعنت وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هدما وحسن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت walaa tadxaq maca sufahaa'i yowman fainaka sawfa tabkii in daxikta waman laka bisuruuri waanta rahanun wamaa tadri atufda am qulilta wasal min rabbika tawfiiqa fiiha wakhlis fi su'aali idaa sa'alta wanaadi idaa sajadta lahu ictiraafan bima nadaahu dhu nuur ibnu matta ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرت ولا تقل السبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت قال المصنف رحمه الله sujinta waa lagu xabisay bihaa ay fiihaa adduunyada dhexdeeda wa anta adiguna lahaa adduunyadaasi aada maxbuuska ku tahay yaad muxibun jeceshahay fa kayfa say ku dhacday aada tuxibu u jeceshahay maa iyo ladii shaygii fiihi gudihiisa sujinta lagugu xabisay musanifka wuxuu weli daba socdaa xadiidkiisa iyo sheekada iyo wasiyada iyo naseexadiisa alxadiid can xaqiiqati dunya adduunyada iyo xaqiiqadeedu ka sheekeynayaa qofka muslimkaase ah waxaa laga rabo inuu u dhaqmo iyo qaabka adduunyada uu fahmo laga rabo marka wuxuu ishaarayaa xadiidkii nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam uu yihi addunyaa sijnu lmu'min wa jannat lkaafir adduunyadu waa qofka mu'minka xabiskiisii gaalkana wuxuu u yahay janno markii la fiiriyo mu'minka jannada daarulmaqaam ee ilaahay agtiisa u taalla een dhammaanaynin markii la fiiriyo adduunyada qof ku xabisan buu la mid yahay gaal baa adduunyada wax mooda aan aakhara waxba oga horeynin marka sidoo marka istiqraab calaamat listifhaam oo maca algharaaba ayuu musanifkana weydiiye wuxuu yihi adduunyadaa sidaaseed xabiskaba ku tahay xaggee lagu arkay qof xabiskiisii iyo sijnigiisii iyo jeerihiisi jecel xaggee lagu arkay sujinta waa lagu xabisay bihaa adduunyada gudaheeda lagu xabis waad ku xabisan tahay oo wixii jaarulkaraama ilaahay kugu talagalay haddii lagu fiiriyo adduunyada maxbuus baad ku tahay walidalika nabiga markii la tusay calayhi salaam jannadii iyo gurigiisii wuxuu yidhi iga taga aan gale daarteeda idaaya aan gale bu nabig alay salaam habeenkii la dheelmiyey markii la tusay markaasaa waxaa lii weli adduunkii baa wax baaqi kugu yahay weli xabiskii adduunyada kamaadaan zuulin inta cumrigaada uu ka hadhay waa inaad adduunkan joogtaa kadib baad jannada iyo gurigaada geli doontaa <clears throat> sujinta biha waa lagugu xabisay adduunyada wa anta laha adiguna ayadii baad muxibun jeceshahay oo isku dhajinaysaa ood wax moodeysaa meeshii aad weligaa ku noolaan doonto ood barwaaqo iyo nicmo ka helaysayna waad ka soo kasoo oo uma shaqaysanaysid oo xaggeeda uma ordeysid fa kayfa sidee baa tuxibu u jeclaanaysaa maa iyo ladii shaygii fiihi gudihiisa uu sujinta lagu xabisay qof jeelihii iyo xabiska ku ordo oo jeclaado xaggee lagu arkay oo in lasii daayo oo meesha uu xort ku ahaan lahaa ku wanaagsanaan lahaa diidan wax la yaabla weeyaan marka waa sijnu lmu'min weeyaan qofka muminka markii jannada la geliyo nabiga calayh salaam jannadii markii la geliyo yusbaqu sabqa fi ljanna markii jannada hal mar saa loo dhexgeliyo nicmadeedii iyo barwaaqadeedii iyo wax indhaha u roon oo qalbiga u roon oo dhagaha u roon oo caloosha u roon oo wax walba oo ammaan nabadgelye ah saalim salaama nabadgelya markay helaan hal mar ah yaa waxaa leeyahaye adduunyada weligaa wax dhibaataa ma kusoo maray wax dhib oo adduunka kusoo maray ma jirtaa maya buu leeyahy waa ninka adduunyada ugu dhibaato badnaa uyu nabiga alay salaam soo maray xanuun joogta ah abaar iyo faqri joogta ah baahid joogta ah gaajo joogta ah murug iyo walbahaar joogta ninkii soo maray qofkii weeyo qofka kuleh jannada markii la geliyo weliga dhib ma arkin yani wixi o dhan waa halmaamayaaba jannadii uu galay galayba wixi o dhan la halmaamay wax allaal wixi dhibaa o dhan wuu halmaamaya qalbigiisa laga baxaya barwaaqadii iyo nicmadii baa qanjaha gaari markaas wuxuu leeyahay dhibaato ma soo marin buu leeyahay kii adduunyada joogay gaalka ahaa ee faajirka ahaa ee barwaaqo iyo nicmo iyo noolalka ugu wanaagsan ku noolaa adduunyada markuu joogay Eh, wax walbaba loo hortiisa loo dhigaayay ee loo khidmeynayay yaa markii naarta hal mar la tiimbiyo laga soo bixiya waxaa leeyahay wax nicmo oo weligaa ku aad aragtay adduunyadii ma jirtaa markaas wuxuu le maya weligii farma muusani buli nicmo wax nicmo oon weligii arkay maba jirtaba wixii barwaaqaah oo dhan halkaa mar ee naarta la tiimbiyey ayaa wixii o dhan ba ilowsiinaysa adduunyada marka fiir waa saasba dhibka qofka uu kusoo maraayo waa dhib laga la iloobi doono qofka ilahay janno geliyo loo shallaayi maayo adduun qofkii ka tagaa asagoo muwaxida oo muslima oo mu'mina u shallaayi maayo nicmadaas soo cibaadadan soo kordhista inuu dhaho waa laga yaabaa laakiin adduunyo ah, camiro oon ari iyo lo iyo beer iyo xoolo raadiyo iyo tukaan iyo macshiri iyo madaxnimo iyo kol lama dhihi maayo ah. alxamdu lilahi aladi hadana lihada wama kuna linahtadiy nahtadiya lawla an hadana allah ah. saasuu leeyahay wuxuu kaloo leeyahay alxamdu lilahi aladi adhaba cana alxazan ina rabbana lagafurun shakuur xazan murugtii iyo walbahaarkii iyo dhibaatadii allihii naga tagsiiyey allah saa mahad iskale aladi axalanaa daara almuqaama daartan la nabi yahay ee nicmadii barwaaqada joogta allihii na dejiyey guri iyo magaalo iyo deegaan nooga dhigay jannadii qofka ilahay janna deegaan nooga dhigay ka war allah nooga dhigay subxaana wa tacaala bifadlihi waraxmati wa mini annaga ma lihin awood iyo qudro iyo xeelad midna malihiin jidkeeda allah lagu haruuriyo weli waa wadaa musanifka raximah llah wuxuu leey watudcimuka adduunyadii way ku quudin addacaama cuntay ku siin wa can qariibin mar dhowna satadcamu way quudanaysaa minka adiga kaa quudan maa iyiladii kaasii quudan oo kaa dhuuqi fiiha adduunyada addacimta quudatay waxa hadda aada cunayso jirkaada iyo barwaaqi iyo nicmo oo adduunyada ka cunaysa beertii dhulka soo baxday iyo caanihii xoolaha aada cunayso adduunyada ay ku siinayso ayada haddana kaa cuni qabri baa qofkii la gelin wixii oo dhan caradiiba cuni dixiri baa lagu sii deynoo cuni wixii o dhan eber aw wixii cayil ahaa iyo baruur iyo barwaaqi iyo nicmaha aw ayadiiba haddana cuni caradii dhulkii baa cunaya wa tudcimuka dacaama cuntay ku siinaysaa adduunyada wa can qariibin mardhow satadcamu waxay cunaysaa minka xaggaada waxay ka cunay adduunyadii maa fiiha wixii aada gudaheeda dacimta ka cuntay minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum minha nukhrijukum taaratan uqraa ayadaa laska abuura ayadaa dib lagu noqon haddana ayadaa dib haddana lagu noqon dayib wa tacraa waad qaawanaan in labista haddaad xidhato bihaa adduunyada hiyaaban dhar haddaad xidhato kii ka qaawanaadaad tahay dharkii wa tuksaa waa lagu arad bixin in malaabisaha in khalacta haddaad siibto malaabisaha dharkeedii adduunyada haddii aad dhar xerato waad ka qaawanaanta bayt dud gurigii daxeligaa kusugaaya maryihii eber kafankii eber maryihii eber al waad ka qaawanaysa dhinaca kale ninkii dee adduunyadan iyo aradbaxeeda iyo nicmadeeda iyo barwaaqadeeda un fiiriyo on aakhara fiirinin ya wuxuu ka qaawanaanayaa jannadii iyo nicmadeedii iyo barwaaqadeedii buu ka qaawanaan wa tuksaa waxaa la arad bixinayaa in manaabisaha xalaata adduunyada maryaheeda haddaad iska siibto ilahay baa adna ku arad bixino jannada iyo xulolkeedii iyo balladaheedii istabraqeedii sunduskeedii iyo diibaajkeedii iyo xariirteedii baa lagu xirayaa haddaad dharkii adduunyada aad ka iska siibto wey wa tuksaa in malaabisaha al khalacta khalcigan hadda xaqiiqadii dharka la iska siibayo ma ah in dharka la xidho la labisto dhar quruxsan la qaato lis qurxiya ilahi waa jecel yahay ya bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjid qad anzalna calaykum libaasan yuwaari sawaatikum wariisha lakin maxaa la rabaa walibaasu taqwa dalika khayr ya dharkii taqwada ee macnawigaha ee alla kuxidhnaantaha ee cibaadiga daacaha ee khayr kaasaa la rabaa inaad haysataan markaasay malaa mister kale iyo dharkan kale xisigaana waxay u adeegi dharkan kale ee aakhara lagu galaayo adeegay taqwadii u adeegeysaa khuduu ziinatakum baan yiri dharka asaga eed xeratay iyo khamiis iyo shaar iyo macawiis iyo waxle haddaa salaada la aado ood khayrkii cibaada la aado libaasu taqwa bay noqonayaan dharkii taqwaday noqon marka taasuu ka hadlaya musanifka raximah llahu tacaala ee ma aha in dharka adduunyada laskaba dhaafo maaha sida bacda mutasawifa ay aamineen in dharka laska dhar jeexan la xidho dhar maaratay aan nadaafad lahayn la xidho dadka qaar ba sax ma ilahay ma jeclo in allaha jamiilu yuxib ljamaal ya qaar ba waxay leeyihiin nabi khadar nabi khadar ilaahayow ifaansi baa la dhahay ilah itusla ma dhaho ah, nabi khadar baa weli nool bay ka qabaan ay ka aaminsan yihiin qaarkood sida saxa waa dhintay nabi khadar marka waxay ka wadaan yani qof sisi ahoo haddaad arato inuu khadarka yahay ba laga yaaba kollaba khadar isagoo nin quruxsan oo labisan oo dhalaalayo khadar maaha saa kaas kaa khadar ma noqon karo midka tacbaanka ee dharka xun jeexa qabo kaas khadar kaday khadarka khadar kaday inuu khadar ba yahay baa laga yaabaa waxaa sax maaha ambiyada ilaahay nabigeena sala allah alay wasalam waad garanaysa nadaafadiisa jamaalkiisa quruxdiisa labiskiisa sala allahu aleyh waalih wasalam intuu heli karo intuu heli karo hadduu waayo lagu dhiba male marka libaaskan iyo dharka laga hadlay waa dharkii macnawigahaa xayaha iyo taqwada iyo daacada iyo alla kacabsiga oo dhar laga dhigta wey ataxali ah, bialakhlaaq walfadaail ataxali bialakhlaaqi walfadaail watakhali can alradaa'ili wa asafaasi fi lumuur waxa fiicana in la xidho wanaag iyo khayrka iyo cibaadada wanaag fiicana waxaa xun ee akhlaaqda xunna laiska tuuro oo laiska xoodo ayib wa tacraa waad qaawanaan in labista biha adduunyada haddaad xirato thiyaaban dhar oo ayadaa dhar ka dhigato oo adduunyada kolkooliso ood aakhare ku ilowdo waad ka qaawanaan wa tugsaa waa lagu radbixin in malaabisaha haddaad dharkii adduunyada aad khalacta iska siibtana aradbixii iyo xulalkii jannada lagu siinayaa wa tashhadu tashhadu waxaad xaadirtaa abaabakarow ninka ku halqabsanaya musanifka ninka ku halqabsanaya waxaa lihi jiray abaabakar yuu ku halaystaa inagoo dhan way noo tallaa dhammaanteed abubakar baan nahay wa tashhadu waxaad goobjoog u tahay xaadiri kulla yawmin maalin walba dafna khillin saaxiib xabaalidiis khil waa khaliil saaxiib iyo midaad saaxiiba tihiin oo taqaanay yaad abaalki xabaashiisa ka qayb geli hebel baa dhintay allah hebel ma maqashay ha kaanaka sidai adigoo haddana waxaad uga qayb geli laa turaadu aan loo jeedin limaa shahidta waxaad aragtay adoon si adoon adiga laguu jeedin oo adiga aan lagula doonayna geero geeri oo dhimashada adaada ku jirin baad uxaadiri kii aad hadda xabaashay waad ka qoqoslaysaa waa hebelkii shali kula joogay isku mees ku dhalateen isla nooleedeen aa dhintay sida adiga oo marka aan laguba jeedin adiga ayaad u dhaqmaysaa wa tashhadu waad xaadiri kula yawmin dafna khillin dafnu khaliilin saaxiib aad saaxiibaheeda xabaalkiis xabaashiisa ad ka qaybgeli kaanaka laa turaadu inaan lagula jeedin limaa shahidta waxaad xaadirtay adiga inaan lagula jeedinoo ada ku jirin ba yaa iska saasaad u eg tahayba ayib adduunyadii buu marka aad u nagu celcelinaya musanifka raximah llahu tacaala iyo waxay tahay iyo aakhiro iyo xasuusinteedii nabiga yihi alayhi salaatu wasalaam akiruu min dikri hadi min ladaat badiya sheegsheegida geerida iyo dhimashada badiya dantaada ku jirta aakhiradaada baa ku jirta absadaada ku jirta daacada ku jirta toobadkeed markaad aakhira xasuusato ilahi u cararin alilahu macafi tobada naga aqbal baad dhihays marka waxaa wey taasay kuu faa'iideen walam tuklaq laguma abuurin litacmurahaa adduunyadan inaad camirto ood mar walbaba aad geesaha iyo gargaaraha haysato ood mar walba iyadun aad tidhaahdo iyo nusqaamin laguma abuurin walaakin litacburahaa khuliqta waa lagu abuuray litacburahaa inaad gudubto oo meesha loo socday xaqiiqada aad ku gudubto adduunyada cibaadaya daaca ku gudubto fa jidda war dadaal limaa wixii ku dadaal khuliqta lagu abuuray wixii lagu abuuray ku dadaal muxuu ilahi ma abuuray cibaadu ma abuuray wama khlaqtu ljina walinsa la liyacbuduun marka walam tuqli tacmuruha inaad camirto camiraadda waxaa laga hadlayaa inaad aakhiradii ku ilowdo ood waajibaadka ku ilowdo oo xuquuqdii lagugu lahaa ku ilowdo adduunyo keli ah taasaa la diidan yahay wailaa adduunyada yaa camiraya aadamaha camir huwa anshaakum min alardi wastacmarakum fiiha ilahay ardada intuu nagu abuuray ayuu haddana naga na amray inaan camiro adduunyada xilligii lagu talagalay inay halaagsanta mooyeen inta kale inaga camirayna jiilba jiil koox ba koox laakiin maxaa la rabaa gacanta midigta wa aakharo masracat laakhira adduunyada waxaad ka dhigataa wadadii aakhira lagu gaarayo kun fi dunya buu nabiga ku yihi cabdullahi bin cumar ka anaka gariib oo caabir sabiil taasaa la rabaa marka in adduunyada aad ku mashquulsho sidii kuwa hore lagu eedeeyey atabnuuna bikuli riicin aayatan tacbathuun watattakhiduuna masaanica lacalakum marka lacalakum takhluduun wax la dudii sida adoo ku waar inaad addunyada tiraado salaadii aad ka tagto cibaadada ka tagto cilmigii waxbarashada ka tagto waxyigii samada kasoo degay aan madaxba kor u qaadin adduunyun aad ku mashquulsanaato tira war maxaa kaa reeb adduun meel aad tira wax taas laguma abuurin buu leeyahy walam tukhlaq laguma abuurin litacmurahaa adduunyada inaad camirto walaakin litacmurahaa inaad saa u gudubto hiya daar lcubuur walaysa daaru lqaraar waa daar la gudbo ee daar lagu nagaada maaha fa jidda ku dadaal limaa khuliqta waxay lagu abuuray wain hudimta haddii lagu dumiyo fazidhaa kordhi ya hudimad miya ah, tada na wain hudim sa wain hudimad haddii la dumiyo fazidhaa kordhi oo ugu dar anta adigu hadman dumin waxasin xifdi amra diinika diintaada amarkeeda xifdi bas saddexda intaad karto adduunyada haddii la dumiyo dhinacaada ka dumiy yani hadii laga tago adna ka tag haddii keyrka adduunya ay ka jeesada adna ka jeeso haddii adduunyada saad rabto u weydo waxba hadaba ordida adna kasii jeeso markaa ka jeesatay ku fiicantaha iyadana way kugu soo noqonaysaa danti khayrkii iyo wanaagga markaad aado ayay adduunyada kusoo dooranaysaa marka in hudimat dunyaa adduunyadii haddii la dumiyo ood weydaba oo aada heli weydo fazidhaa u kordhi anta adigu hadman dumin isisii raaci adduunyadii baan gaari lahay intaa talaatiisdaba ordide xagga khayrka iska soo aad addunyada intuu ilahay kugu talagalay waad heliye waxasin alxismu waa derbi la xeray magaalada oo la xeraa waxa loo jira madiinat maxsuna xisnu lbeled eh, marka xisnu lmuslim soo mataqaanaan xisnu almuslim kitaabkii eh, uu sheekh wahb soo maen alqaxdaani sacad bin wahf alqaxdaani uu lahaa marka xisnu muslim buu ku magacaabay qofka muslimka ah dayrkiisi qofka muslimka ah xisnigiisi iyo dayrkiisi shaydaanka ka ilaalinayay ee shar insi shar jiniba ka ilaalinayay waa kitaab qiimo badan oo adkaarti iyo wax allaala wixii qofka muslimka uu isku ilaalin laha dhan baa ku jirta xisn muslim aad in aan ugu noqono oo akrina wey adkaar sabax walmasa iyo adkaarti kale iyo ducadii kale munaasabaadka kala duwanaaha haddaad farsan tahay iyo haddaad murugsan tahay iyo haddaad kurmaysan tahay iyo haddii lagaa dhintay iyo haddii lagu dhalay iyo wa allala wixii un afraax iyo atraax wixii dhib ahaa iyo wixii dheef ahaa oo dhan adduunyada saad oola dhaqmi laheed adkaartii ku aadaneed iyo ducadii ku aadaneed ayuu ka hadlay raximah llahu tacaala ibnu qayimna isagana wuxuu leeyahay alwaabil asayib kitaab la yihahdo alwaabil asayib keyrkood culamada kutub badan bay ka qorqoreen imaam nawowina muxuu leeyahay aladkaar aladkaar kitaab lo leyahy imam nawowi raximah llahu taala saan qiimo badan wain hudima fasidha anta hadman waxasin haddaba waxaad ilaalisaa amra diinika diintaada ilaali adduunya waa laga kaban karaaye meesha lagu laga kaban karin waa aakharo iyo diin walaa tajcal dunya akbara hamina walaa mablaqa cilmina la tajcal dina walaa tajcal musiibatana fi musiibatina fi diinina waxasil amra diinika ma intaad kari karto ma stadacta intaad kari karto walaa taxzan hawalba haarin calaa ma ay ladii shayi faata kaa tegay minha adduunyada haka walbahaarin adduunya ma mudna ma ma dhanna ma dhanna wax loo murgo wax tagay oo adduunyada kamid a ah u walbahaarta ma aha likay laa ta'saw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bimaa aataakum wixii kaa tegayna haka walbahaarin wixii aada heshayna farax iyo bara iyo marax iyo kibir iyo isla waaweynayana kugu ridin walaa taxzan ha murgin calaa maa faata minhaa wixii ku dhaafa adduunyada kaa taga idaa maa anta adigu haddaad fii ukhraaka aakhiradaadii fusta ku liibaantay haddaad aakhiradaada ku liibaantay adduunyo ku dhaaftay ha u soo aakhiradaada kumaadan liibaanin soo diintaada iyo kitaabkaada maysita ha adduunyo waxba waxba kaalaama maqna a nabigaaba loo diiday alayh salam laa tamudana caynayka ilaa maa matacna bihi aswaaja minhum zahrat alxayaati dunya linaftirahum fiih ah, adduunyada indhaha u hanqaltaagin ba layidhi indhaha u hanqaltaagin addunyada walaa tamudana caynaka ilaa matacna bi suuratu daha suuradii kale suurat lxijri miye ya ah, waxaa lasoo sheegay nabigu alayh salaam walaqad aataynaaka sabcan min almathani wlqur'aan alcadiim laa tamudana oka qur'aan baaba lagu siiyey iyo suurat lfaatixa adoo qur'aan iyo faatixa lagu siiyey addunya maxaad indhaha ugu taagi ba laleyahy nabiga sala allah aleyh wasalam ya awalam yakfihim ana anzalna calayka alkitaaba yutla calayh dadka soo kuma filla in la siiyey kitaab la akrinayo soo kuma filla ninki qur-aan la siiyey wa ku fila wax ku fila waa la siiyey diin qofka la siiyey ka waran hadduu leeyahay diintii iyo qur-aankii iyo shareecadii iyo cilmigii ilaahay siiyey xikmadii uu yihi yuuti lxikmata man yashaa waman yuuta alxikma faqad uutiya khayran kathiira khayr weyn qofkii la siiyey ee xikma ah hadduu indhaha taagayo leeyahay ah meesha waxba kuma hayno ama muxuu aha rag waana dhaafay intuu rag waxaan dhisal aniga xagaan ku maqneen haddaad tirada ka waran ya marka kaana ad adduun wuxuu ilahay kugu talagalay waad heli waxaadna kaa dheer tahay cilmi baad dheer tahay qur-aan baad dheer tahay xikmad baad dheer tahay adduunna qof walba intuu ilaahay ugu talagalay wuu siraya dhiman maayo isagoo helin ma dhimanayo lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha naf ilaa ay ka dhamaysato risqigeedii cumrigeedii ajasheedii ma dhimanayso bu nabi sal allah alay wasalam walaa taxzan calaa maa faata minha idaa maa anta fii ukhraa ka fusta falaysa binaaficin laysa ma aha binaaficin kii anfacaya maa nilta kuma anfacayo maa nilta wixii aada gaadhowda heshay minha adduunyada oo min alfaanii adduunyadii tagaysa ee xumeeda idaa goortii albaaqi tii baaqigeed oo aakhiraa xurimta lagaa hoojiyo ha aakhiradii baaqigeed haddii lagaa hoojiyey adduunyadii faaniyadeed waxaad ka heshay waxba ku anfici maayo aakhira qofka laga hoojiyey a alaa ina alkhasiriina aladina khasiruu anfusahum alihim yoma alqiyama kuwaasaa khasaaray aakhira kuwa khasaaray iyo kuwa khasaarada dhabtaa khasaaray falaysa binaaficin ma ahan mid anfacayo maa nilta minha waxaad adduunyada ka gaadhay min alfani wiii min alfani waxaad ka gaadhay a niltadaa ku tacalluq min alfani waxaad ku gaadhay ka gaadhay oo nafci kuma anfacayso addunyada faaniyada idaa goortii xurinta laga hoojiyo albaaqi tii baaqigeed oo aakhire aheed haddiiba lagaa hoojiyo faaniyada waxba kuma tarayso marka adduunyada waa la camiri dantaadana waad ka gudani nasiibka ilaahay uu kaa siiyana halmaami maysid laakin haddana macnuhu waxa weeyaan adduunyada gacanta ku qabay qalbiga qalbigaada ha hadejin qalbiga waxaa dega ha noqdo diin iyo alle iyo jeceelka nabiga sala allah alay waslam qalbiga ha hadego taa qalbiga ha hadego gacanta ku qaba adduunyada bidixdaa walaa tadxak ha qosqoslin maca sufahaa'i kuwa caqli gaabka ah ee sufahada een qiimaha lahayn ha iskala qosqoslin yowman maalin fa inaka adiga soofka tabkii dib dambaad ooyi doontaa in daxigta haddaad qosashay hadda wuxuu ka hadlayaa musanifka raximah llah saaxiibka iyo rafiiqa dadka la saaxiibi dadka iska qoqosle iska mamarxe ee sheekada adduun iyo waxa aan ku mashquulsane aan diinba marna ka hadlaynin wacdi ka hadlaynin aakhara ka cabsanaynin meelaha un lahwiga ku mashquulsan lahwiga iyo lahwiga kuwa ayagaa saaxiibka ka dhiganin ba kuleeyahy maxaa yeele kuwa ayagaa ah, aakhira kuasuusi kuiloobsinayaan qosol iyo dadka laga farxiyo iyo dadka laga qoslisiiyo hadda ku mashquulsanaato oodan aakharaba ka hadlin been iyo waxaan jirin un dadka maarata lagaga qoslaysiiyo walaa tukir dixka faina kahrata dixki tumit lqalba qosalka ha badinin buu yihi nabiga alayh salaam qosalka badan qalbigu ayuu dilaa qalbigu dilaay weliba ninka dadka inuu ka qoslisiiyo rababeen uu kaga qoslisiyo kuwa fanaaniinta iyo kuwa riwaayadaha dhiga iyo waxaan jirin dad kaga qoslisiinayo kuwa si gaaraha logu goodiyey waylun liladii yuxaditu bilxadiidi liyudxika bihi lqawma fayakdib ninka dadka ka qoslisiinaya u sheekeynaya qosol beena uu sheekeynaya inuu ka qoslisiiyo darteed waynun lahu waynun lahu buu nabi sala allahu aleyh wasalam xadid xasan o sheekh alalbani abu daawud iyo tirmidi ay soo saareen xadiid baas dhinaca kale inaan la qoslin oo weligeed un la murugsanaado ma aha macnu ma aha in la qoslo la farxo mararka qaar nicamta ilahay ku siiye lagu la arko dararka qaarkood la sheekaysto ayadana ma arta lama diidana ilahay waa kale waanahu huwa adxaka wa abka ilahay waa isaga naga ka qoslisiya qofku rabo oo abka ka hoysiy laba tilmaamo ilahay nagu abuuray qosalka iyo orinta nabigana alayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa agtiisa inay imaadaan oo sheekeeyaan bay kaanuu yadxakuun wayatabassam way qosli jireen asagana waa muusoon jiray nabiyullahi sulaymaan maxaa la yihi fatabasama daaxikan min qawliha waa muusorin waa qoslay qosalku waa jiraa ibnu siriin baa wuxuu leeyahay waxaa laleeyahay ninkii maxamed ibnu siriin ayaa wuxuu canaanan jiray oo uu inkiri jiray xasan albisri kahratu bukaa'ihi oohinta faraha badane uu laazimay wa lidixki qosalka uu ka tagay wuxuu oohin un aan joogta ah qosal iyo farax midna lahayn sax maaha buu dhihi jiray ya marna waxa weeyaan yani inaad adduunyada aad ahaato un qof murug ku abuuran marra rajo marra khoof inaad ku jirtaan rabaa mar nicmadii ilaahay aada soo dhaweysato iyo raxmadiisa oo jeclaato ood ku faraxdo marra aad makrigiisa ka cabsato ya mar aada qosasho ood dadka la kaftanto ood wejiga furfurto marra aad murug iyo duuniya xagga aakhara aad qalbigaada u walbahaarto o aamusto gaabiso ayaa loo baahanya laakiin maxaa la rabaa sheekadaada inay noqonin un nin aan cabsi alle ku jirin murug aakhara ku jirin cabsi qabri ku jirin qosol iyo farax iyo bordoodan ku jira inaada noqonin tana laga hadlaya tawaazun baa la rabaa iyo isku dheelitir arrimaha in isku dheelitiro waman laka waman laka bisuruuri tii buu sii daba socdaa qosolkan iyo faraxan aan dabago-a lahayn ya hadhow miyay kufuri maxay kuu tari doontaa waman laka man laka yaa kuu haya bisuruuri farax ama waman laka wamin ayna laka xagee kaaga ahaaday bisuruuri farax wa anta adigoo rahnun lagu haysto oo maxbuus ah adoo rahan loo haysto kullu mri'in bimaa kasaba rahiin qof walba camalkiisii wuxuu kasbay baa loo haystaa oo loo xabisi doonaa adigoo rahiinaho marhuun oo la xabisay farax xagee kaaga imaaday wamaa tadri aadan ogeyn atufdaa in lagu furan doono xabiskii lagaa furi doono oo camal saalaxoo lagaaga furta aada heli doonto ama mase qulilta in lagu xidhi doono adoon ogeyn qulligu waa in gacmaha iyo luqunta ee laga xidhaa qulli la dhahaa in lagu xidhi doono idil aklaalu fi acnaaqihim in luqunta laga xidi doono oo la dhihi doono khuduuhu faqulluuh uma aljaxiima salluuh in la dhihi doono iyo in lagu xabiska lagaa sii doon doono adoon ogeyn faraxan iyo qosalkan iyo waxaan waa maxay ya xasan xasan eh, ibnu cali xasan misri miyuu ahaa yaa wuxuu yidhi nin dhalinyaro aada u qoslaayo faraxan faraxsan bu arkay markaasuu wuxuu yidhi waryaa yaa bunay hal justa cala siraar jidkii siraada ee naarta la kor saaray ee dadki ilaahay ugu talagalay ee dad kale ay ku dhacayeen naarta ma gudubtay nabad ma ku gudubtay qaala laa bi weli ma gaarinba maba arkinba qaala hal tabayana laka ila aljanati tasiir am ila annaar inaad janno geli doonto inaad naar geli doonto makuku kala caddaatay qaala laa wuxuu yihi qaala fa fima fa fima laka dixk fanfihima hada dif o sababka xaggee kaaga imaada marka asubisi marka sab kuslasmayna aqoon waman laka xaggee kaaga ahaaday bisuruuri farax wa anta adigoo rahmun marhuurun maxbuus ah camalkaadi loo haysto wamaa tadriina aadan war u haynin atubdaa in la fura lagu furan doono ama mise qurilta in lagu xidi doono o lagu jiidi doono wasal weydiiso halkan wuxuu ka bilaabay marka arrintu waa tawfiiq min allah wamaa tawfiiqi ila billah xag allah ku cararo ilahay xaggiisaan ku cararno waafajidna ilahay aan weydiisano camalkeenna ku badbaadi mayna e raxmadda ilahay iyo waafajin ilahay baan u badbaadaaye xag alla aan ku cararra marka ilahay isku dhiibno wasal weydiiso min rabbika rabbiga atawfiiqa waafajin fiiha adduunyadan uu ku waafajiya wixii khayr iyo wanaaga wa akhlis khaalis yeelo barax tir fi su-aali alla bariga idaa saalta markaad wax weydiisanaysana su-aal qalbiga kasoo goshay kasoo gooday oo niyadda kasoo gooday oo ikhlaas ah ilaahay weydiiso bari wana haddii weliba maxalka iyo sujuud su aasha meesha ku habboonna ku ilaahay ku bari oo sujuudda ah wanaadi dhawaaq idaa sajadta markaad sujuuddo lahu alle u dhawaaq ictiraafan adoo qirsan wixii dembi iyo xumaan ahaa gashay adoo ictiraafsan bimaa ku dhawaaq naadaahu uu ku dhawaaqay dunnuuni malayga kii uu saaxiibka ahaa ibnu mataa ina mata ahaa marka wuxuu leeyahay s kow ilaahay tawfiiq weydiiso ducadana duca iska maqan oo aafil aho beelaa tirtirtay noqonina qalbi xaadana ikhlaas ku jiro alla darti ku jiro daacadnimo ku jirto ilahay ku bari laba su-aashaa iyo ducadaasna maxalka iyo meelaha ducada in la ajiibo u dhow halkaa la aado ay kamid tahay sujuudda aqrabu maa yakunu alcabdu fii rabbihi huwa saajid faaktiruu fi ducaa faqamimu an yustajaaba lakum qofku markuu ilahay ugu dhowya markuu sujuudsan yahay wey marka ayada aheed wejigaadii iyo sankaadii xubnahaada ugu sharaf badnaa ee saa u taagaysay aad caradii iyo lugta meesha ku haysay aada dhigto markaasaa addoonnimo meesha ugu dambaysa baad gaadhay isdhiib ilaa isku dhiibtay meesha ugu dambaysana waad isdhiibtay marka halka aad gaadho cubuudiyada meesha ugu damb maxd alcubuudiya su-aashaada marka waa la aqbalaya illa maxaa yeele wixii lagaa rabay oo addoonnimaa waad la timid wasal weydiisa min rabbika rabbiga atawfiiqa fiihaa waafajiru khayrka ku waafajiyo waakhlis khaalis siyeedoo barax tir fi su'aali alla bariga su-aashana idaa saalta markaad wax weydiisanayso wanaadin dhawaaq oo ilaahay bari idaa sajada markaad sujuudayso lahu alle ictiraafan adoo aqoonsan oo dambigaadu ictiraafanayo bimaa ku dhawaaq naadaahu uu ku dhawaaqay dhunnuuni dhunnuun waa yuunus nabiyullahi yuunusna waxaa la dhahaa dhunnuun saaxib ulxuutna waa la yihahdaa ah, walaa takun ka saaxib ulxuut saaxibulxuut waa isaga dhunnuun yuunus binu mataa baa la dhahaa malaga kii u saaxiibka qisadiisa qur-aanka lagu sheegay waa kii qolkiisa ka tagay dooda laga turay badda galay fi ulumaat saddex mugdi dhexdood hoostooda ka dhawaaqay mugdigii habeenka iyo kii badda iyo kii malayga caloosha u galay saddexdaa mugdi gudahooda yu laa ilaaha ilaa anta subxaanaka ka yidhi inii kuntu min aalimiin laa ilaha ilaa anta subxaanak ini kuntu marka wuxuu la yimid inuu ilaahay cibaadadii u khaalis yeelay oo cubuudiyadii u qiray iyo inuu ilaahay tasbi u tasbiixsaday oo ka nazahay wixii dhaliil iyo nusqaanoo idil ayna la socoto macno ah annaga dhaliil baan layn ay ka dhigan tahay subxaanaka markaa tidhaahdo adigaan nazahan oo nusqaan iyo dhaliil lahayne annagu dhaliil baan leenahay a inii kuntu min aaalimiina waa ictiraaf bilkhada khada-i iyo gefkii oo qirato wey walictiraafu bilkhada'i fadiila inaad wixii khada ahaa aada ictiraafto ad aqoonsato fadiilo weeyaan bay dhahaan culamadu alictiraafu bilkhada'i fadiila walictiraafu min aliqtiraaf alictiraafu min aliktiraaf wixii aada aruursato oo dembiha ood qirato dembigaa lagu dhaafaa walidalika sayid listikfaar maxay ahayd fiiha maada maxaa ku jira ictiraaf ha maxay ahayd allahuma anta rabbi khalaqtani soo ma allahuma anta rabbi laa ilaha illaa anta khalaqtani wa ana cabduka wa ana calaa cahdika wawacdika ma stadactu acuudu bika min shari ma sanactu abuu laka binicmatika calay wa abuuu abuu macnaha maxay tahay actarif wa abuu waxaan ictiraafi bidambi dambigay baan ictiraafaya fakfir lii markaasay imaanaysaa dambigaada markaad qirato ayaad ayaad leedahay ilahu i dhaaf faakfir li fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta ayib marka nabi yuunus alayhi salaam sidiisi oo kale ducadaas nabi yuunus nabigeena alayh salaam wuxuu yihi dacwat dinuun ida daa whuwa fi bud xut uu ilahay ku baryay laa ilaha illa ant subxanaka ini kuntu min adaalimiin fainahu lam yadcu biha rajulu muslim fi shayin qat ilaa istajaaba lahu lahu ilahay uu ka ajiibaya qofkii ku ducaysa ilahay uu ka aqbali xadiidka asaga ah tirmidi iyo axmed iyo soo saareen saxa albani buu leeyahay sheekh albani muse yeelay waxaad laazimtaa bihi walaazim laazim baabahu ilahay albaabkiis ilahay albaabkiisa walaazi ila baynana wa bayna araxmaan xijaab aniga alla xijaab baa noo dhexeeya low kashafa alxijaab la ra'aynah hadduu ilahay xijaabka iska faydo subxaanah asturkan indhaheena uu ka qariyey waan arki lahayd walidalika ahlujanaha way arkaya xijaabka laga faydaya wujuhu yawmaidin naadira ilaa rabbiha naadira rabbi bay arkaya marka albaabkiisii ajiibidda iyo raxmadda iyo aqbalka albaabkiisa garaac waa laazim laazim baabow albaabka alle qarcan garaacid inaga garaac baan dhahnaa garaac carabiguna qaraac buu dhaha qarac qaaf garaac iyo qaraac marka waa isku mid wey walaazim baabow qarcan qaraacid laazim casaahu waxaa xaqiiqaha inuu alleh casaahu sayuftaxu in la furo casaahu albaabkaas waxaa dhici karta in sayuftaxu la furo ama xaqiiqa eh baabow albaabkiisa inuu furo casaahu ah, alle waxaa mudan mudan yahay sayaftaxu inuu furo baabow albaabkiisa laka adiga kuu furo in qaracta hadaad garacdo yani albaabka haddaad hor joogto oo iska sabirto iska sabirto iska garaacdo marka dambe waa lagaa furi marka dambe waa lagaa furi qofkii intuu saa ugu dhiro kawkawsi iska dhaqaaqa iyo ka iska laazimo a qofkaad raadinaysay walilahi almathalu lacla guri tagtay waad gargaraacday inuu hurtaa dhici karto waa iska sugtay duhurka usoo toosi doonaay duhur kadib uu kaa furay kii dadki kale waa iska tagay marka ilaahi subxaanahu watacaala arxamu raaximiin inta naxariista asagaa ugu naxariis badan walaazim baabahu laazim qarcan qaraac asaga wuxuu mudan sayatac baaba baabka inuu kaa furo laka adiga inqaracta haddaad garacday yani baryada badi oo badi oo badi oo badi mar unba waa laga aqbalay waa laga aqbali hadhihin baryadii baan waa barya lagama aqbalin wad ilaa laga aqbalo amaad ka aragto wa akfir badi dikrahu ilaahay dikrigiisa badi fi lardi dhulkan aad joogto ilaahay ku badi xusidiisa da'ban weligaaba oo da'b iyo dhaqana ku noqoto litudkara sidii si lagu xuso fi samaai samada iyo dhulka iyo sare iyo kor idaa goortii dakarta ad ilaa xus man dakaranii fi nafsihi dakartuhu fi nafsihi waman dakaranii fi malain dakartuhu fi malain khayri minhu adi adi quds keligii ninkii i xusan ilaa yidhi aniga keligii baa xusaay hadduu mala iyo jamaacad gu xusana masaajidkii buu salaadii ka qayb galay qur-aankiiba ku akriyay masaajidkii jamaacadii xalqat cilmigi xalaqu dikrigi fii mala dakartuhum fii malai khayri minhu kuwa ka khayr badan oo malaaigtiisa samada jirtay iyo xamalatul carshigi ayuu ilahay ku xusaay u leeyahay addoonkayga hebel ahaa ogaada a markhaati baa ina gashaday ka war haya dambigiisi baan dhaafay jannan u waajibiyey yaa ka fiican marka ninkii ilahay samada ka xusay subxaanahu watacaala dikrahu fi lardi daba weligaaba a wadkuru llaha dikran kaira wadkuru llaha kaiira in badan ilahay xusa mar walba ilahay xusaysa kaiir in badan adoo taagan adoo fadhiya adoo jiifa wadkur rabbaka fii nafsika tadarrucan xaalad kastaba qiyaaman wa qucuudan wacalaa junub qur-aanka ilahay kale subxaana watacaala waakdir badi dikra xusidiis fil ardi dhulka daaman weligaaba litudkara si lagu xuso fi samaai cirka lagaa xuso lagugu sheegay idaa dakarta markaad alla xuso subxaana wa tacaala ayib walaa taqul ha dhihin asibaa dhalinyarinimada fiihi gudaheeda waxaa ahaaday imtihaanun sugitaan iyo korasho iyo muhlah wa fakir bal ka fakir kam sakiirin intee qof yar aada qada fata xabaashay dhalinyaraa lala hadlayaa hadhii war odayaashan bislaada ee ciroobay ee iyagu aakhirada u muuqataa unbay ku fiican tahaye waanada iyo zuhdiga iyo aakhira iyo looga sheekeeyo dhallinyaranimadu waxa wuxuu leeyahay imtihaal ha ah, ninka dhalinyaradaah qofka dhalinyaradaah lahu muhla mudduu leeyahay loo kaadiyey oo cumrigiisi iyo adduunkiisii hadduu bilaabaya ha ah, saaha dhihin wal waxaad ka fikirtaa meeqa dhalinyaraad xabaashaa meeqa ilmo yaroo saqiiray baad xabaashaa ku calooshoodii ku dhinta kuwa ku dhasha dhinta kuwa saw kuraya dhinta kuwa saw barbaara dhinta kuwa saw aroosa dhinta geeri waxaa ma taqaano qof weyn iyo qof yar ima kala taqaano qof walba wakti baa loo qoray waktiga loo qorayna waa la qariyo lama yaqaano meeshu gaari lama garanayo adaa iska calaamaysanaya meesha inaad gaari doonto laakin maxaa ka sokeeya ya geeriba ka sokeysa imaamu nawowi riyaad saalixiin muxuu yihi baabun qasru alamal a in lasoo gaabiyo amalka iyo yidadiinada xadiidkii ibnu mascuud nabiga alayh salam khada khadan wa khada khuduudan nabiga alayh salaam saasuu calaamo daaira sa wareji tuna saas u jeexay dhexda turow banaanku usii bixiyeyba kuwo yaryara yarra xaggii xagga yusaa oga soo tajeexay oo wareega kusoo jeeda muxuu yihi nabiga alay salaam waxaan saa u wareejiyay qofku ajashiisii wey cumriisii intuu noolaan lahaa ajashiisii wey waxaa dhexda ku jirana waxaa weeye waa geeridii iyo meydkii waxaa kaba dhexbaxay daa'iradii ka dhexbaxay ee waxaa loo joogin kasii hadlayana waa amalkii iyo hadiradii hawadiisii wey waxaan kusoo jeeda ee fallaarahe dhexda kaga soo jeedana waa acraadii iyo masaaibtii adduunyada tan hadduu ka badbaado tanaa qaban tan hadduu ka badbaado tanaa qaban tan hadduu ka badbaado tanaa qaban ilaa midii dili laheyd ay ku dhacdo midii dili laheyd ilaa marka dambe ay qabsato ku dhacdo asaga waxa o dhanba kuma jira halkaasuu luqunta sii taagaya waaba dhaafayba ya soddon sano afartan sano konton sano ayuu kasii sheekeynaya geeridina sanad bay u jirtaaba hal sana u jirtaa ama laba sana u jirtaa waaba tanba meeshan dhowl bay maraysaa marka tii buu leeyahay ku kadsoomin dhalinyaranimada hasdi anu dhalinyaran ahayo wakti baa ii dhiman janis baan haystaa ha walaa taqul adhin asibaa dhalinyarinimadu fiihi waxaa ku sugan gudihiisa imtihaalun muula iyo ukaadin iyo usugitaan iyo wakti iyo janis wafakir fakir kam sakiirin intee qof yar aad qadafanta xabaashay kaiir kaiir in badan baan xabaalay wallahu aclam billahi tawfiq sala allah wasalam aley